wa misallatun aalatu siibid wa misaxatun aalatu xaaqid wa misrax wa misrajatun aalatu ifin waa faynuustii faynuustii wey misrajatun aalatu ifin wa misfan misfawn uu ahaa mifcalun wa misfan aalatu sifayn wa mikhyadun aalatu tolid waa cirbadii mikhyad cirbad haddaad iska tiraada warku waa intaas ee ismu aalanimadii dadka la dhadhansiina lagu dhejina carabka ma ahane miqi hadaad cirbad iska tiraa waa saas wey xaqiiqadu sidaas wey taas waxay ahayd mifcal iyo mifcala ood mifcalkiio ta lagu daray waa mifcaalun naxwu qawlika waa hadalkaaga kale ood ku qawsho haadaa kanu miqraadun waa aalatugoyn waa maqaskii laftirkiisa maqas weyn wey ah, ramak llah oo qaradal thawba maradiiyu gooyaa la yidhahdaa qaradaa laga keena miqraadun aalatugoyn wa misbaaxun aalatu ifin waa faynuusta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 waa duuban yahay wax fasaxa waxa ka jira nuskhada aan hayo